بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنك بالله بأن آيات بقول أفرتا إيا سيدين إلى آيات بقول لحدا إيا اللبو وسورة النساء آيات دي أول رئيس دنبيس وهي أهد ما يفعل الله بعذابه إلهي عذاب كينا محوكفا إن شكرتم حداد ألكو شكردان ودموحدين نقطان وآمنتم آتكم ميسان وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله ألا ما جعل الجهر كل واقدة بالسوء حمان لقل واقف جهر قاسو من القول هذا لا إلا من قف مويه ظلم للظلمية وكان الله ألا وحوى هذا سميعا كيم غلا عليما عب إن تبدو خيرا خير هداد موجسان qowl iyo ficilba khayr haddaad muujisaan ow tukfuuhu khayrka laftiisa aada qarisaan ow tacfuu aada saamaxdaan can suu-in xumaan la idinku sameeyey fa in allaha alle kaana wuxuu ahaaday cafuwan kii saamaxay isaga laftiisu qadiiranoo wax walba awoodu leh markuu alla saamaxayo awoodna wuu u leeyahay oo hadduuna saamaxin buu heli karaa meeshan waxaa la leeyahay hadal xun oo qowla in lagu dhawaaqa lama ogola ilaa man qofka la dulmiyey waxaa wey dadka inaad iska aflagaadayso oo wuxuuna ahayn aada laakiin qofkii la dulmiyo wuu hadli karaa habaarka xagga habaarkay u badan tahay qofka xaqiisa kaba ilaahu xaqayga isiibuu dhih dacwadda markuu geeyo ninkan xoolihii iga haday waa iga qaatay waad ku dhihi wuxuu yahay baad ku dhihi oon dheeri ahayn ilaahu xaqayga iiga soo celi markaad habaari lahayd ilaahu xaqayga iiga soo celi ilaahuna kala dhexda ilaah wuxuumatay kula mucaamalo yaadhi laakiin ilaah waxaa kugu ridii mayso dadkan aflagaadada iskaga bilaabi mayso qofkii aan ku dulmiin kaala dumey laftiisa hadduu cafiyaan way sii fiican tahay laa yuxib ullaahu alla ma jecla aljahra kor u qaad la jahri bisuui xumaanta lala jahro oo min alqowli hadala ilaa man dulima qofka la dulmiye mooyaane qofka la dulmiyey ruuxii dulmiyey wuu ka wax sheegi karaa hoolahaygiibuu qaatay way iga xaday wii aflagaadeeyey sidanuu ii galay wa kaana allahu wuxuu aday samiican kii maqla caliiman oo og kor u qaadaani haddii kaleba allah baa idin og marka alla ku xisaabtama inuu idin arko in tubduu haddaad muujisaan khayran khayr qowl iyo ficilba haddaad khayr muujisaan ow tukfuuhu khayrka laftiisa aada qarsataan ood hoos khayrka ul samaysaan ood u aw tacfuu aadba iska saamaxdaan can suu-in xumaan laydinku sameeyey oo ka idin dulmiye oo kale ah fa ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday cafuwan kii dhaafa cafiya qadiiran oo kale idinka laftiina alla wuu idin cafiy cafiskuna markuu qiimada leeyahay waxaa weeye qofku markuu awood u leeyahay inuu fuliyo ficilkii uu rabay markuu awood u leeyahay cafigu markaasuu qiimad leeyahay markaada ruuxu una awood lahayn sabir bilaahi alle iyo warasuulihi ka gaalooba wayuriiduuna doonaya an yufariquu inay kala qaadaan bayn allaahi alle iyo warasuulihi rusushiisa oo yidhaahdeen allana waan rumaynaynaa rusushana waan beeninayn ama allana waan rumayn rususha badhkeedna waan rumaynana badhna waan ka gaaloobayn oo <clears throat> yaquuluuna yidhi numinu waxaanu rumayn bibacdin qaar baanu rumayn wanakfuru bibacdin qaarna waan ka gaaloobaynaa wayuriiduuna doonaya an yatakiduu inay labadaa dhexdooda iimaanka iyo beeninta dhexdooda sabiilan wado oon iimaan iyo beenin midna ahayn qaybna waan beeninaynaa qaybna waan rumaynayna xagga iimaanka isu raaci maayaan ulaaika kuwa noocaasihi hum iyagu alkaafiruuna keligood baa gaala xaqan dhabaan gaalka gaalada kuwa uga hersareeya wey humtaa waaa waxaa la yidhaahdaa damiiru fasli baa la yidhaha allah wuxuu leeyahay kuwa gaaloobay oo alle ka gaaloobay iyo rusushiisa doonaya alle iyo rususha iniyo rususha inay kala qaadaan oo qaarna rumeeyaan qaarna beeniyaan oo qaarna waana beenin qaarna bilmetal muuse oo kale aan rumayn bay leeyihiin iyo towraad nabiyullaahi maxamed iyo ciisena way beeninayaan kuwa noocaasa ah ee sidaa yeelay oo waddo gooniya ah oo cusub inay sameeyaan raba kuwaasi cadaab baa loo diyaargareeyey in aladiina kuwa yakfuruuna ka gaalooba bilaahi alla ka gaalooba wa rusulihi rusushiisana ka gaalooba wayuriiduuna doonaya an yufariquu inay kala qaadaan bayna allaahi alle iyo warusulihi kala qaadaan oo allana waanu rumayn iyo rususha qaarkeen rususha qaarkeedna waanu beenin bay yidhaahdeen wayaquuluuna waxay dhihi nu'minu bibacdin qayb baanu rumayn wanakfuru bibacdin qaybna waanu ka gaaloobi wayuriiduuna waxayna doonayaan an yatakiduu inay ka sameeyaan bayna daalika labadan dhexdooda rumaynta iyo beeninta dhexdu sabiilan wado aan beenin iyo rumayn midna ahayn inay ka sameeyaan ulaaika kuwa noocaasi wakaa khabarkii ina khabarkaadii hum keligoodba alkaafiruuna ah xaqan dhab ahaan iyagaa gaala gaalo dhaba ah wey wactadnaa yani qaybtii ay rumeeyeen waxba u tari maysa wey wactadnaa waan u diyaar garaynay waan ugu talagalay lilkaafiriina gaalada cadaaban cadaab muhiinan oo duleeya markay iyagu diintii dullaysteen oo ihaanaysteen buu allah cadaab ku ihaaneynaya waladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilaahi alla rumeeyey wa rasuulihi rusushiisa rumeeyey walam yufariquu aan kala qaadin bayna ahadin axad oo minhum iyaa ka aho midna gooni u soocin ulaaika kuwa noocaasa sawfa yu'tiihim allah wuu siin doonaa ujuurahum ajriyaalkooda wa kaana allaahu alla wuxuu ahday kafuuran kii dhaafa raxiiman oo naxariista kuwii hore didkood weeye qur-aanku waa mahaali wuu isu dhegdheg maaha kuwa mu'miniinta ah oo alliya rususha rumeeyey oo mid gooni u usiqeenin rusushii hore iyo kuwan dambeba rumeeyey oo kulligood wada rumeeyey ilaah ajrigoodii oo kaamil u siinaya ilaahna allahna waxaa lagu yaqaanaa afuururaxiim inuu yahay oo ciddii hogaansantay dembi kastaba halahaatee allah waa dambi dhaafaya subxaana wa tacaala والذين كوا آمنوا رمي بالله الله ورسوله رسوشيس رمي ولم يفرقوا عن كلا قاد بين أحد أحد أو منهم رسوش كمذا أن ألقوني أقاد أولئك كوا سوف, سوف يتيهم الله وصين مرضا به سوف التصويب لك إلهي وقتك أمك الهرية إساق أبا السمية لكن إنك مركي إلا إيغو هذا وقتك إنك الدنبايا وكان الله الله هو هذا غفورا كي دافا رحيما حريصا يسألك نبي الله محمد ويكوي دينين أهل الكتاب ذاتك أهل الكتاب كأه أن تنزل إن تكسر دجس عليهم تشورا كتابا كتاب من السماء سماء كتاب ولا على سيد التوراة وكله فقد سألوا وي ويدين موسى موسى أكبر وحكى كوين من ذلك كتاب لسودجي وحكوين لموسى ويدين وفقالوا حيدهم أرنا الله جهرة الله سعدانا نوتس waakhadathum asaaciqatu sac baa ku dhacday bidulmihim bisaba dulmi waxay yidhaahdeen maxamedo intaad samada tagto kitaab sheegaya waxaanaad wadato inuu run yaho mar keliya kugu soo dega sidii towreedi mar keliya u soo degtay sidaa yeelbayda allah wuxuu yidhi waxba hadanayninkuwa ha dhegaysanin wax ka weyn waxaa yay muuse weydiiyeen waxay dhaheen ilaahina tus bay dhihin arina allaha jahra markuu duuri siiro tagay geedkii tagay oo ilaahay oo nabiga muuse alla la maqleen bay dhaheen war allana maqasiiyo dee nala hadalsiiyo allana tus bay ku yidhaahdeen saaciqadii baa meesha iyagoo jooga ku dhacday way goan an waa kii nabiyullaahi muuse yidhi ilaahayow ha noo baabi'inin bimaa facala sufahaau mina waa la soo nooleeyey marka waa ku leli soo nooleeyey suurat lbaqara yasaluka waxay ku weydiinabi allow ahlulkitaabi kuwa ahlukitaabka ee yahuudda ah an tunazila inaad ku dejiso calayhim dushooda kitaaban kitaab min asamaai samada kitaab aanu aqrino oo waxaanaad sheegay inuu run yahay aanu garanno carkeen bay yidhaahdeen sida towraad oo kale ile towraad nabiyullaahi muuse mar keliya loo keenay faqad sa'aluu buu alla leeyahay waxba hadanay ninku waa buu alla leeyahay faqad sa'aluu way weydiiyeen muusa muuse akbare wax ka min daalika ka oo maxay yidhaheen faqaaluu wuxuu yidhi arina allaha alla na tus jahratan si caddaana noo tus fa akhadatum waxaa qabatay assaaciqatu jac ama hanqar waxa loo yaqaano yaa ku dhacay balaayaa ku dhacday biulmihim bisababi ulmihim way baaba'een haddana nabi muuse waa loo soo nooleeyey uma ittakhaduu lcijla diligii waxay ka samaysteen min bacdi maa jaathum lbayinaatu xujooyinkii cadcaddaa intay u yimaadeen iyay ilaah ka dhigteen ittakhada mafcuulkeedii labaad uu go-an yahay ittakhaduu lcijla ilaahan min bacdi maa jaathum lbayinaat xujooyinku intay u yimaadeen facafownaa waan ka saamaxnay can daalika arrintaa waan ka saamaxnay waataynaa waan siinay muusa muuse suldaanan xujo mubiinan oo cad markii ay ka soo waay xujooyin fara badan baa waxay arkeen masar markay joogeen iyo xujooyin fara badan iyo mucjizaad tiro badan yay arkeen badii markii fircoon ku qarqinaya badii inta loo kala jeexay ay siinay usoo gudbeen bay arkeen oo dhulkii masar ka yimaadeen markay meeshu yimaadeen bay qolo sanam caabudi yay meeshii ugu yimaadeen yaa muusa jcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha bay sida qoladanu ilaahyo u leeyihiin inagana ilaahyo noo sameen innakum qawmun tajhaluun innakum kuntum tajhaluun jaahil waa iska jaahilleeyeysaan buu ku yidhi haddana way ka soo socdeen markuu diirsi meeshii loogu ballan qabay u kacay yu muuse samiri yaa xullidii ay wateeray qibdada kala yimaadeen intuu dhalaaliyo isku dhalaaliyo dibi u ekaysiiyey yuu yidhi hadaa ilaahakum wa ilaahu muusa bay fanasiya waa kan ilaahii iyo ilaahay muuse muuse wuu iloobay ilaahan daydagiisii yuu ku maqan yahay haaruun buu kaga tegey soo maaha haaruunna marka uu la yar hadlay laakiin kama ayna yeelin waa kay dibiga xatarada ku dulqabteen marka xuux markuu yidhahda iyaguna xuux la yidhaahda nabiyullaahi muuse markuu yimid waxaa loo sheeg inaa qad fatana qawmaka baa lagu yidhi min bacdika waadallahum saamiriin marka war baa loo sheegay soo ma aha markuu isagoo looxdii wata uu hamhamadii maqlay yidhi hadaa sawtulfitna looxdii buu tuuray walaalkii buu gadiyo laba isu qabtay yabna umma laa ta'khud bilixyati walaa biraasii buuri markaa u cudur daarto waxaan ka yaabay buuhi qayb iraaca waan heli lahaaye an taquula faraqta bayna bani israaiil aan ka yaabay buui oo hasku dubnaadeen waan daayay muuse saamiri buu yihi war waa kusidaa adig markaasuu yidhi dee waxayna ogeyn baan og intaan qabdi faras rasuul ka qabtay yaan dibigaa u sameeyey markaasuu yidhi an taquula laa misaas ciqaabtiisaasay noqotay waa inaad tidhaahdo ciqaabtiisii taabasho ma jirto wuu qadhan risaa loo taabto bukoon markaa wuu ordaya marka dibigii risaasay u samaysteen iyagoo reer banu israiil wax walba soo arkay allah wuxuu leeyahay faqaaluu waxay yidhaha arina allaha jahra faakadatum saaciqatu bidma uma itakaduu lcijla dibigiibay samaysteen ilaahan bay ka samaysteen mafcuulka labaad baa go-an min bacdi maa jaathum lbayinaatu xujooyinka cadcad intay u yimaadeen facafownaa waan ka saamaxnay can daalika iyagoo dibigii ilaah ka dhigtoo caabuday waan ka saamaxnay waatayna waan siinay muusa muusa suldaan alxuja mubiinuun oo cad laakiin saamaxaddii waxay noqotay tuubuu ilaa baari'ikum allahu tafaqtuluu anfusakum baa lai islaaya kuwii aan dibiga caabudin yaa kuwii dibiga caabuday ku bilaabay waxay qisooyinku sheegayaan waxbaa daday ayna is arkaynay si ayna qaraabada isu fahmin ilaa toddobaatan kuma tawadoodii saasay noqotay tobadii saasay inaga laa ilaha illa allah maxamed rasuullah keliya wey ilaahu ka warafacnaa waan kor yeelnay fawqahum dushooda adduura buurtii weyneyd baan dul yeelay bimiihaaqihim bisababi naqdi miihaaqihim qaadashada ballantooda ay buriyeen ilan tawreed qaataa la yidhi markaasay diideen inta la dul qabtay baa layihi qaata tawreed qabsada baa lagu yidhi inta la dul qabtay waqulnaa lahum waxaanu ku nidhi idkhulu lbaaba baabka ka gala baabka ka sujadan idinkoo sujuudsan oo foorara idinkoo wejiga dhulka ku haya ma aha idinkoo foorara oo waqulu xiddatun dhaha la yidhi xiddatun dhaha ilaahu dembiga naga dhaar waqulnaa lahum waxaanu ku nidhi laa tacduu fi sabti sabtida ha ku xadgudbina sabtu waxay u ahayd maalin la xurmeeyo oo yna shaqo haysanin ha ku xadgudbina waakhadnaa waan ka qaadnay minhum xaggooda mihaaqa balqalida marka buurta la dul saarayo tawreed qaatala idna taqna ljabala sidaasaa loo dulsaaray oo tooreed qaata marka intay saa u dhaceen oo ka yaaban saa u dhowreen baa layidhi inuu kusoo dhacay ka yaaban marka hadda yahuuddu waxay ku alla intay saa madaxa dhulka udhigaan bay kor dhowraan marka waana laga aqbalay waa laga dulqaaday soo ma aha sidaasay eh, magaalada albaabka ka galaa dhinac kale ka soo galay idinkuu fooraro galaa iyagoo dabada ku siqi bay galeen markii la yidhi ilaahu dembiga naga dhaaf xindatu fii shaciiratin bayne wax alla wixii la yidhi oo dhan way diideen yahuudi allah wuxuu leeyahay warafacnaa waan dul qabanay fowqahum dushooda adduura buurtii weyneyd bimihaaqihim bisababi mihaaqihim biakhdi mihaaqihim ballantii inay qaadaan darteed iyo ballantii ay buriyeen waqulnaa lahum waxaanu ku nidhi udkhulu baaba albaabka gala albaabka baytulmuqadas sujadan idinkoo rukuucsa sujuudsanoo hoos u foorara wejiga idinkoo ku socda ma aha waqulnaa lahum waxaanu ku nidhi laa tacduu ha ku xadgudbina ama ha xadgudbina fi sabti sabtida oo ugaadhsiga iyo kalluunka aad qabsanaysaan iska daaya qoladii sabtida ku xadgudbisay kunuu qiradatan khaasiina baa leeyi waakhadnaa waan ka qaadnay minhum reer banu israaiil miihaaqan balladan haliidan oo adag qisadan maxaa laynoogu soo qur-aanku mushrikuulcarab buu kusoo degay ehlu kitaab buu kusoo degay ma aha sidaa hadalkan laina hadlayo innagaa laina sheegaya haddaad amar qaadan weydaan oo sharciga ku dhaqmi weydaan ciqaabtaasa idintaa la wada yahuudi kelima gaalnimadu abtir ma aha waa wax la sameeyo fa bimaa burburintooda sababteeda mihaaqahum ballantii ay burburiyeen iyo wa kufrihim gaalnimadooda biaayaatillahi ilaahay adiisa ay ka gaaloobeen iyo waqatlihim layntooda alambiyaa ambiyada bieyri xaqin gardarro ku laayeen iyo qowlihim qowlkoodii quluubna qalbigayo qulfun wuu daboolan yahay ay yidhaahdeen ma dabooleen bal dabaca allaahu allah baa daboolay calayha dusheeda bikufrin bisababi kufrihim yaanu lacannaahum wey manihi lacannaahum ba'du waxay ku tacalluqi lacannaahum meel kale lacannaahum oo toosa meel kale qur-aan kaga jirta marka bima maad waa iska iska tawkiide bacdu maada way gashaa marka intaa ay yeeleen sababteeda yaan u lacnadnay bu alla fa bima naqdihim burburintooda miihaaqahum ballankoodii ay burburiyeen iyo wa kufrihim gaalnimadooda biaayaat illaahi ay ka gaaloobeen iyo wa qatlihim layntooda al ambiyaa ambiyada ay laayeen bikayri xaqin gardarre ku dileen iyo waqowlihim qalbiga qowlkoodii ay yidhihiin quluubunaa qalbiyaalka quflu way daboolan yihiin yaanu lacanahum oo lacnadnay bu oo lacnada ugu ridnay bal sidaa ay u sheegeen yani qalbiga iyagaa daboolan oo cilmina geli mahayay leeyihiin bal dabaca allaahu allah baa madbaceeye oo daboolay calayhaa quluubtii bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimadooda sababteeda falaa yu'minuuna rumayn maayaan ilaa qaliilan in yar mooye yani ilaa iimaanan qaliila wax yar bay rumaynayaan iimaan qaliilka la sheegayahay iyaga iimaankoodaa la sheegay wax yar bay rumayno qayb yar bay rumayn ama ilaa qaliilan dad yar mooye ma rumaynayaan sida cabdullaahi binu eh, salaam iyo zayd binu saciye iyo raggaan toban dhannayn yaa nabigu markuu joogay yaa rumeeyey dadaan toban dhannayn baa rumeeyey oo yahuuda marka ma rumaynayaan ilaa qaliilan in yar mooyaane wa bikufrihim gaalnimadoodii yaan ku lacnadna meeshii horey ku cadfan tahay fabinaa naqdihim miihaaqahum wa kufrihim wa bikufrihim gaalnimadoodii iyo wa qowlihim qowlkoodii calaa maryama maryama ay ku abuurteen buhtaanan been cadiiman oo weyn oo yidhaahdeen nin yuusufu najaad la yidhaha yaa ka dhalay ilmaha oo waa saaniyad ciisana waa waladuzina bay yidhaahdeen iyo wa qowlihim ay yidhaheen ina anagu qatalna almasiixa masiix baan dilay ciisebna maryamo ahaa rasuulallaahi rasuul alle ahaa wamaa qataluuhu alla ma dilin buuri wamaa salabuuhu mana ayna daldalin buuri walaakin shubiha lahum waa loogu ekaysiiye nin baa loogu ekaysiiye nabiyullaahi ciisa wuxuu joogay baytulmuqdas marka ninkii markaa dimashik xukumaya oo qolada yunaanka la yidhaha waa yurub qolada hatigriga la yidhaha yunaan ahoo boqora yaa joogay xawaaridiisoo dhowr iyo tobanina way la joogay nin yahuudaha alskharyuudi la yidhaah oo dadkii isaga la joogay awal buu sii sheegay nabi ciise wuxuu yidhi nin waxaa jira gaaloobi doono oo xawaaridayda ka mid a ah. yahuudaha alskharyuudi nin la yidhaah yaa boqorkii dimishk jooga u tegey wuxuu yidhi nin kaa fidneeyey shacabkii yaa meeshaa jooga oo ciise la yidhaah uu soo diray ninbuu soo diray wuxuu yidhi ninkaa intaad aragtaan oo ilaaleysaan soo dila buu ku yidhi way u yimaadeen yahuuda isqaryuudi marka laba siyood baa l ninka lagu shabahay qisooyinka qaarkood waxay sheegayaan markuu ogaaday nabiyulaahi ciisa inay hareereeyeen dul joogaan yuu yidhi yaa meeshaydii istaaga oo shubhigaygii la saara nin dhallinyaraa ayidhi aniga aduu waad yar tahay buu saddex goor markuu fadhiisa yidhi yuu markii yidhi adiga lewa halkiibuu isa soo taagay may gurigiibuu dee ku hadhaya nabi ciisena inta gurigii dhinac laga furay yaa kor loo qaaday ee qoladan xawaariduna way arkayeen in nabiga la kor yeelay way arkayeen yarkii oo meeshii jooga oo nabi ciise u eg iyo meeshii ku dileen qisooyinka qaarkood saasay leeyihin qisooyin kalena waxay leeyihiin oo ka xoog badan kuwa ninkii qoladan hogaaminay yahuuda aliskharyuudi ee markii horena xawaarida ka mid ahaa yaa u soo galay markaasuu ilaahu shibhigayga ku ekaysii buudi meeshii isagoo taagan bay yimaadeen nabi ciisena la kor yeelay markaasay dileen markay dilayaan way ka shakisan yihiin war hadduu kanu saaxiibkeen yahay aan dilay ciise aw hadduusan kanu ciise yahay aan dilay saaxiibkeenni xagguu qabtay ninkaasaa la huwiye allah wuxuu leeyahay wa qawlihim qowlkoodii haa waxaa loo lacnada wa bikufrihim gaalnimadoodii wa qawlihim calaa maryama maryama ay ku dul abuurteen buhtaanan been cadiiman oo weyn waa saaliyad bay yihiin yaa maryam aabbaha iyo dad xun ahayn xaggeed waxaan kala timid bay yidhaahdeen war bal wiilkan la hadlay ku timi ana cabdullah makan yar baanu la hadlaynaa bay yidhahdeen yuusufu najaar baa ureeyey oo ka sinaystay bay yidhahdeen iyo waqowlihim hadalkoodii baa loo lacnaday ay yidhaahdeen inaa anagu qatalna masiixa masiix waan dilay ciise bna maryamo ahaa rasuulallaahi ahaa rasuulallahida iyagu waa jeesjees bay uleeyihiin wamaa qataluuhu ma aanay dilin wamaa salabuuhu mana deldelin boqorkii baa wuxuu soo amray markaad dishaan madaxa qodax ka saara ninkii ay dileen bay madaxa qodax ka saareen walaakin shubiha lahum waa loo ekaysiiyey nin kale loogu ekaysiiyey hadda markay ciiddiisa qabanayaan shan iyo labaatanka bisha ugu dambaysa maya ahayd khamri bay cabi waa dhiiggiisii bay kuleeyihiin kibisna waa la cuni waa hilibkiisii bay kuleeyihiin oo way barakaysanayaan allahu akbar wain aladiina kuwa ikhtalafuu isku khilaafay fiihi fii ciisa fii qatli lafii shakin shaki bay kaga sugan yihin minhu ciise kaga sugan yihiin oo ninkan ay dileen inuu ciise yahay yay shakiseen markaa horeba mar hadduu de ninkan ninkeeni yahay yahuuda isqaryuudi awe ciise maan guriga ka hela haduu kanaan dil ciise yahay awe saaxiibkeeni shaki baa markaa horeba ku jira ma hubaan allah wuxuu leeyahay ina aladiina kuwa ikhtalafuu isku khilaafay fiihi ciise lafii shakin shaki bay ku sugan minhu ciise xaggiisuma oga maa lahum uma sugnaanay bihi ciise min cilmi wax ogaana ninka ay dileen ila tibaacadlani mala awaalun mooyaane mala raac mooyaane ma hubaano inuu ninkanu de ciise u yedhegyahay way yar malaynaya haddana shaki baa ku jiro wana wahde saaxiibkeen bay leeyihin wamaa qataluuhu ma ayna dilin yaqiinan hubaa luma dilin macnaha waxaa loo jeedaa markay dilayeen ma hubin inuu ciise yahay baa loo ma ayna dilin yaqiinan iyagoo huba inuu ciise yahay ma dili iyagoo shakisan bay dileen marka ma ayna dil amaa qataluuhuda bal rafacuhu halkaa horey ku xidhan tahay wamaa qataluuhu ma aanay dilin wamaa salahu bal rafacahu allah allah kor yeelay ileyhi xaggiisa u kor yeelay meel alla og yahay oo xaggiisa ah waa alla u kor yeelay xagga samadaa la geeyey wa kaana allaahu alla nabiyullaahi ciise gaaladii kalama dhex bixi karaan alla kama qaadan karaan wy bal inay dilaan daaye rafacahu allah allah kor yeel ilayhi ilaa xaggiisa wa kaana allaahu alla wuxuu ada casiizan kii qaaliba xakiima falsan wain min ahli lkitaabi ehlu kitaabka kamid maha axad ilaa uu kamid mid la layuminana wuu rumayn bihi ciise qabla mowtihi dhimashadiisa ka hor yowma alqiyaamati yowma alqiyaamahana yakuunu wuxuu ahaan ciise caleyhim dushooda shahiidankii ku markhaati kaca marka laba tafsiir baa meesha qabla mawtihi damiirkaa meesha loo celin yaa macnaha kala bedeli ahlu kitaab kasta oo jiraaye ciise wuu rumayn qabla mawtihi qabla mawti ciisa intaan ciisa dhimanin yuu ahlu kitaab kasta oo jiraaye yuu rumayn markuu soo baxa de way wada rumaynaya qolena damiirka waxay qabla mawtihi qabla kitaabkan intuuna dhiman qofka soo helo kitaab intuuna dhiman ciise uu rumay taasay u badan yihiin taasina waxa weeye qofka soo helo kitaab ah markuu dhimanayo ee malaa'igtu ku soo xadirso ciise markaasuu rumaynoo garan markaasuu garan wey taasaa ugu ron sida culimmadu dhowr kitaab baan ka soo fiiriyey wain min ahlilkitaabi ahlu kitaab ma jiro axadun axad ka mid in min ahlilkitaabi ahlukitaabka axadun ka mid maaha ilaa uu ka mid yahay yuminana wuu rumayn bihi ciise qabla mowtihi mowti ahlilkitaab kan ahlu kitaabka ah intaanuu dhimanin ciise u rumay qof kastoo ahlu kitaabihi markay naftu hayso ciise u rumay ayowma alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisana yakuunu wuxuaan ciise caleyhim dushooda shahiida kii ku markhaatigaana markaa muuse ee ciise la kor yeelay qabla mowtihi qabla mowti ahlilkitaab markaa ciise la kor yeelay saddex qolay noqdeen qole waxay yidhaahdeen waa ilaahay oo inaga tegey qolyana waxay yidhahdeen waa ina ilaahay oo aabihii u kacay qolena waxay yidhaheen waa waa waa cabdullaahi wa rasuuluhu bay yihiin qolyaha waa ina ilaahayle ama waa ilaahay lihi waxau ka kooban yahay ciise laahuud iyo naasuud yani qayb bani aadamnimo ah iyo ciise ka kooban yahay qayb ilaahnimo ah qaybtii bani aadamnimada ahayd baa dhimatay qaybtii kale waa inaga tagtay waa fikrad aada u xun wey wain min ahli kitaabi ahlukitaab ma jiro axadu ilaa layuminana bihi bihi ciisa wuu rumayn qabla mowtii dhimashadiisa ka hor ahlukitaabka dhimashadiisa ka hor qof kastoo ahlukitaabi markuu dhimanayo ee malaaigtu timaado wuu rumayn yowma alqiyaamati yomkiisa yakuunu calayhim shahida fa biulmin bisababi ulmin ulmi sababtii oo yaan xaramnaa uga xaaraam yeelay calayhim dushooda dayibaatin dayibaat uxilla loo xalaaleeyey lahum isaga lahum iyaga wabisadihim ka jeedsigooda yaa yaa looga xaaraameeyey can sabiililahi ka jeejadeen katiiran in badan aan ku celiyo bisadihim ka jeedintooda can sabiililaahi alla wadadiisa katiiran in badan ay ka jeediyen sadda markuu masarkiisu sujuuda noqdo waa jeedsi sadda markuu masarkiisu sadda noqdona waa jeedin wey dulmi ay sameeyeen kuwa yahuudda ah yaa waxyaabo badan oo laga waxyaabo badan oo ayibaada yaa looga xaraamey waxaa laga xaraameeyey hilibka waxaa laga xaraameeyey hilib eh, xaydha ku yaala kii sidaasa ah, kii kaasa ah, suurat lancaam laga xaraameeyey iyagu waxay yidhaahdeen israail baa naga xaraameeye bay yidhaheen naga xaraameeyey waa beentiin ba la yidhi kulu acaami kaana idinka tan ciqaab baa laydinka xaaraameeye wey fa bidulmin dulmi sababtii oo min aladiina kuwii ka ahaaday hadduu yahuudoobay yaan xaramnaa uga xaaraam yeelay calayhim dushooda dayibaatin wax wanaagsan oo xalaala oo fiican oo nadiifa kuwaasoo uxillad lahum loo xalaaleeyey waagi hore iyo wa bisadihim ka jeedintooda can sabiililaahi alla wadadiisa ay ka jeediyaan kaiiran in badan iyo wa akhdihim qaadashadooda arribaa ribada ay qaateen walxaal qad laga nahiyey canhu ribada laga nahiyey iyo waakrihim cunidooda amwaalanaasi dadka xoolihiisa ay cuneen bilbaail baail ku cuneen waahdihim riba dulmigii ay sameeyeen kowdhe dadkii ay ka jeediyeen ribada ay cuneen ee laga nahiyey iyo dadkii xoolihiisii ay cuneen baail iyo bilaashii boolinimo ku cuneen sidaasaa looga xaraamaya dayibaad fara badan qof kasta oo waxun ku kaca oo dhibaato ku kaca oo dulmi ku kaca wax badanuu heli lahaa yuwaayaa wey fabidulmin min aladiina haduu xaramna calayhim ayibaati uxila lahum wabisadihim ka jeedintooda can sabiili illaahi kaiira iyo waahdihim qaadashadooda aribaa ribada ay qaateen walxaal qad nuhuu laga nahiyey iyaga canhu cani ribaa laga nahiyey iyo waaklihim cunidooda amwaalanaasi dadka xolisa ay cuneen bilbaadili bilaash iyo boole ay ku cuneen waactadnaa waxaan u diyaar garaynay lilkaafiriina gaalada oo minhum kuwa haadiinta ah, kamida yahuudda ah cadaaban cadaab aliiman muliman xanuujiya laakina araasikuuna kuwa ku xeel dheeraaday ficilmi cilmiga oo minhum yahuudda kamida ah, iyo walmuminuuna muminiintu yuminuuna way rumaynayaan bimaa kii ilayka adi lagugu dejiyey bimaa kii unzila lagu unzila ladii min qablia hortaa walmuqiimi salaat ciraabtii waa la kala bedelay icraabtii arraasikuuna sooma godna hadee walmuqiimuuna in la yidhaahdo lagu cadfay ahayd marka walmuqiimiina salaataa la yidhi culimmadu waxay yidhaahdeen waa masalo gooni u taallo amdaxulmuqiimiina salaad marka gooni bay uga taallaa wey waxaan ammaanayaa ficil maxduufa ah. yaa lagu nasbin waxaan ammaani kuwa salaada ooga wey anugu marka khabarkii aan isukaa daboolsiiye laakiin iraasikuuna kuwa ku fi lcilmi cilmiga oo minhum ka mid a iyo walmuminuuna muminiintuba yuminuuna way rumaynayaan bimaa kiibay rumaynayaan unzila lagu dejiyey ilayka xaggaaga yomaa kii unzila ladii min qablika hortaa wa amdaxu waxaan ammaanay almuqiimiina salaata salaada kuwa ooga walmu'tuuna kuwa bixiya azakaata zakada bixiya iyo walmuminuuna kuwa rumeeyey bilaahi alla walyowmi alaakhiri ulaaika sida hadda waqafka laakin irnaasikhuuna fi lcilmi wlmuminuuna yuminuuna billahi wlmuminuuna wlmuutuuna zakaat zakada kuwa bixiyaana way rumaynayaan halkii horu ka cadfi waqafka markii la eego halkii horu ku cadfi alraasikuuna fi lcilmi iyo wlmuminuuna yuminuuna wlmuutuuna zakaata zakada kuwa bixiyaana way rumaysan yihiin iyo wlmuminuuna kuwa rumeeyey bilaahi alla walyom aakhiri halkaasuu waqaf ka dhigay anigu sida aan icraabi lahaa waxay ahayd walmu'tuuna zakaata zakada kuwa bixiya iyo walmu'minuuna kuwa rumeeya bilaahi alle iyo walyowmi alaakhiri ulaa'ika kuwa noocaasa sanutiihim waanu siinaynaa ajran ajr cadiiman weyn markii ciraabtaasuna dhib waxay ku keeni walmu'tuuna zakaata keliya yuu ajrigu khaas ku noqon hadii sidaa looga khabro marka sida hore aan ku dayno oo walmu'minuuna yu'minuuna bimaa unzila ilayka wamaa unzila min qablka walmuqiimiina asalaati baa la ammaanaya walmutuuna zakaatuna zakaatana kuwa zakada bixinay way rumaynayaan walmuminuuna kuwa rumeeyeyna way rumaynayaan waxa lagu soo jeed billahi walyawm alaakhir intaa ku daa marka ulaaika gebi ahaantood u wada celi markaa haddii ulaaika tan dambe lagaga khabro kuwan dambe ba ajriga yeelan ulaaika waxaa la soo sheegay oo dhan sanutiihim waanu siin buuri alle ajran ajri cadiiman